tukado khalfahum gadaalkooda wa yanhaa wuxuu kaloo reebi jiray can xikaayati bidacihim bidcooyinkooda in la sheego saasay qabaan saase dad aan aan waxa weyaan bidcadoodiiba war ka hayn adugu inaad bartoo kale waa arrin khatar ah haddii bidcada iyagu faafiyaan oo ayagu ay sheegaan waxaa lagu qasban yahay in markaas laga jawaabo la ridiyo oo bicooyinkoodii inta markaas la caddeeyo jawaab saxna laga bixiyo laakiin maalan dadaan oqoonin amaase cudurkaas aan qabin agtoodana laga sheegin adugu inaad bidcooyinkoodii u sheegtoo tiraado qoladaas sidaasaa jirto saasayna qabtaa dadkaanna shubhadaas maba lagu soo aroorin ahlbidac meesha ku faafiyaana ma jiraan waa arrin khatar ah adugu ha barin shubhooyinku waa qatar wayanhaa waa reebi jiray bacdiga salafka ka mid a ah can xikaayati bidaxin bidcooyinkooda in la sheego maxaa yeelay lianna alquluuba qalbiyaalku daciifatun waa mid taag daran washubaha shubhooyinkuna khadaafatun waa mid dafid badan oo dadka way daftaan bidcadu qalbiguna sidaad moodayda maahan aad ayuu u rogrogmadaa qofkii oo shalay sunni ahaya maanta mubtadic noqon kara nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi faina alqalba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa qalbigu wuxuu ku sugan yahay laba farood oo faraha rabbi ka mida dhexdood ilaahay siduu doonu u gedgediyaa xadiid kalena nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam qalbigu inuu ka gedgadoon badan yahay dheriga ama digsiga wax lagu kariyo biyihiisu markay rogmanayaan sida ay u rogrogmadaan saas ka darana qalbigu isku badbedelaa nabiga sidaas darteed salى اllahu calayh wasalam min akar ducaahi waxaa ka mid ahayd yaa muqalib alquluubi habit qalbi calaa diinika ilaaha quluubta gedgediyow qalbigayga diinka aad raalliga ka tahay ku sug marka qofku waa inuusan aamin noqon uusan isdhihin adiga bidco kama cabsayde ma bidcoobaydid ma baadiyoobaydid hadduu is yidhaa waaba u dhammaatay qofkaas falaa yaamanu makr allahi ila alqowm اlkhaasiruun waynu cabsi badan iyo welwel badan bidcada ka qaba oo us yidhahdaa amaad inxiraafta amaad baadiyowdaa oo uu sujuudda rabbi ku baryaa in ilaahay qalbigiisa ku sugo diinka uu raalliga ka yahay uuna adeegsado alfaadii nabigu adeegsan jiray sala allahu calayhi wasalam yaa muqaliba alqulubi habit qalbii calaa diinika shubhooyinku aad ay u dafyog yihiin dadka markaa waa inaadan dhagahaga u dhigin wa kaana sahl ibnu cabdillaah sahl ibnu cabdillaahi atustariyu wuxuu ahaa laa yaraa midaan aaminsanayn oo aan arkin ibaaxat alakli cunid in loo banneeyo min almeytati baktiga xaggiisa wax laga cuno lilmubtadici qofka bidcoolaha cinda alidiraari daruurada agteeda qofka markaa naftiisa uu cabsado daruura timaado ilaahay wuxuu u banneeyey qofkii muslimka ahaa inuu baktiga cuno hadduu wax kala waayo wuxuu dhihi jiray saar ibnu cabdilaahi tustari oo aimadii salafka ka mid ahaa qofka mubtadica arrintaas uma bannaana maxaa yeelay qur-aanka sidaasa laga fahma liannahu mubtadicu baaqin waa mid oo gar daran liqowlillaahi tacaala u daliilhu yidhi faman idura qofkii loo dhibaato geliyo hayra baaqin mid ahlubaqi ahoo gar daran kayrkiis xaalu yahay qofkii xalaal isagoo heli kara xaaraan aada waa ahlubaqi asagoo baaqi aan ahayn walaa caadin mid xadgudbaayana aan ahaynoo haddii uu wax kala waayey xaaraamta waa inuu nafta ka ceshadaay inuu iska dhergo ama oodkacdo shiisho maahan marka labadaas shardi ayaa loogu baneeyey waxaa la rabaa kow marka horeeto inuusan baaqi ahayn oo asagoo xalaal heli kara usan xaaraan raadsan tan labaadna waxaa la rabaa xaaraanta qadar nafta uu ku ceshanayo ka badan inuusan ka cunin waxaa kaloo culummadu baaqiga ku fasireen qofka imaamka muslimiinta ku fallaagooba mucaaradka oo ku kacsan asagoo meelahaas wareegaya hadday baahi nafta u qabato uma bannaana yidhahdeen waana ka xaaraan maxaa yeele waa baaqi oo imaamkiiyuu ku gardarsadoo ku baxay marka inuu gaajo iskaga dhinta hadda muslimiinta abadan ugu jirtaa haddii la yidhahda baktigaa kuu bannaan baktigii cunaa waa ku xoogaaba fidnadiiu sii wadaa marka taasna way ku fasireen culummadu marka shiikan laakiin isagu masaladan wuxuu yidhi mar haddii rabbi yidhi famaridura qofkii loo dhibaato geliyo oo xaaraantii dhibdaahi u qabato ka maarmi waaya hayra baaqin mid gar daran kayrkiis xaalu yahay oo isagoo xalaal heli kara xaaraan mid aaday weeye midka baaqigaas isagoo xalaal heli kara qofkii xaaraanta aaday qofkaas weeye baaqigu walaa caadin mid xadgudbaayo kayrkiis xaalu yahay caadiguna waa xalaash eh, waxa wayaan xaaraanta intuu nafta ku ceshanayey ka badan qofka ka qaata falaa ifma wax dembiya caleyh qofkaas korkiisa ma ahaanina ilaah yidhi alaaya iqra ilaaya aayadda aqri fa huwa mubtadicu baaqin isagu waa baaqigi ilaahayna baaqiga uma bannayn bibidcati bisababi bidcati bidcadiisa sababteeduu baaqi ku yahay maxamed saal uaymiin waa tacliiqina masaladaas wuxuu leeyahay haddii bidcadiisu ay mukafiro tahay oo uu ku gaaloobay bidcada hadde waa sax taas war ma leh xalaal uma ahan qofkan mubtadica hadduu kaafir yahay xataa bidcada mukafiro kalimaan waa inuu ku gaaloobay oo mawaanicdiina meesha ay ka maqnaatay shuruuddiina la helay markaas shaki ma leh inaan loo bannayhayn laakiin hadduusan gaaloobin oon gaalnimo lagu xukmin naftu mar hadday dhibaydo looma diidi karo looma diidi karo saasuu leeyahy marka in la kala qaado wa kaanu selafku waxay ahaayeen yatruduunahum kuwa cayriya mubtadicada min majaalisi meelaha ay fadhiyaan ay wax ku akrinayaan way ka cayri jireen way ka cayri jireen meelaha ay fadhiyaan oo markii dersiga uu soo fadhiisto qofka mubtadica dee sunnada xoog badan ay lahayd markaas istaag ay dhihi jireen ama ardadaay dhii jireen qabta bixiya jeegadan ta la qabtaa la bixi jiray oo laga saari jiray xalaqada waana laga cayri jiri maxaa yeelay balaayuu qabaa balaayadaasuu ku beeraya ardada cudurkaas uu qabadsiinaya marka waxaa laga maarmaan ah in la karantiilo oo bulshada laga cayriyo si uusan cudurka u qabadsiin uu qabo wa kaanuu salafku waxay ahaayeen yatruduunahum kuwa ka cayriya min majaalisi majaalistooda kamaa fii qisati alimaam sida ku sugan qisadii imaamu maalik raximahu ullah maca man qof la jidhkiisa sa'alahu maalik weydiiyey can kayfiyati istiwaa istiwaaha kayfkiisa qaabka ilaahay carshiga uga sarreeyo qaabkaas ii sharaxuu yidhi ninaa weydiiyey oo imaam maalik u yimid markaasuu yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa uu yidhi allaha raxmaanka wuxuu noo sheegay inuu carshigiisa ka sarreeyo imaam maaligow qaabka iyo kayfka uu ila carshiga uga sarreeyo kayfkaas ii sheeg ayuu ku yidhi saasuu yidhi marka markaasuu su-aashii wuxuu uga jawaabayuu amray in la cayriyo wuxuu yidhi alistiwaau macluum kor noqoshada ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo waa masale la yaqaan salafkao dhan waa fasiri jireen mujaahid ibnu jabri ardayga cabdulahi ibn cabaasaa fasiray abulcaaliyaa fasiray labaduba matriga bukhaarigay ku yaaleen ibnu jariiraa fasiray dhammaantood culammada muslimiintu istawaa waa fasiri jireen weligiisna lama araqof yidhi lama fasiro ee waxay dhihi jireen macnihiisu wuxuu yahay calaa wartafaca calaa ilaahay carshiguu ka sara maray irtafaca ilaahay carshiguu ka sara maray saasay u fasiri jireen marka istiwuhu waa macluum waa la yaqaanaa jaahil lagama ahan macnihiisu waa macno la garanaa alistiwaau macluum walkayfu majhuul laakiin qaabka ilaah carshiga uga sarreeyo waa shay laga jaahil yahay waxaa loola jeedaa makhluuqa ka jaahil ah makhluuqu waa ka jaahil ma garanayaan allaha khaaliqa keligiisa yaqaana kayfka iyo qaabka uu carshiga uga sarreeyo waa arrin ilaah la goonin noqday waa mutashaabih mulaq ah kayfka waa mutashaabih oo mulaq ah oo ilaah uu la goonin noqdoon cid kaleeto oo garanayda aysan jirin waliimaanu bihi waajib inuu ilaa carshiga ka sareeya in la rumeeyaana waa waajib waa waajib oo caqiidada mu'miniintay ka mid tahay nabigaaba dadka ku imtixaani jiray saxiixulmuslimkay ku taallaa nabigu gabar loo keenay inay mu'mino tahay inay kaafiro tahay si uu u kala weydiiyo wuxuu ku yidhi ayn allah allah halkuu ku sugan yahay markaasay tidhi fi samaa kor markaasuu yidhi waman ana anugu yaan ahay markaasay tidhi rasuulullah markaasuu yidhi actiqha fa inaha mumina maxaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasullahi waa laga helay gabadhaas ilaahayna keligiisa cibaadaha u qirantaho wax alla wixii dhulka yiilay ee makhluuqa ahaye la caabudi jiray inaysan caabudayna caddaatay ee allaha waaxidkaah sarreeya ay caabudaydo nebi maxamedna ay rasuulnimo u qiran tahay sal اllahu calayh wasalam macnihii laga helay nabiguna markaas iimaan ayuu ku xugmiyey gabadhan nuucaas aheed marka alistiwaau macluum walkayfu majhuul wasu'aalu canhu bidca kayfka in wax layska weydiiyaan waa bidco ah, qaara waxay yidhahdeen wasu'aalu canhu can ilistiwaa in la yidhaahdo ayna allaah a bidcaa waana dalaal iyo baadi sababtu afar arrimoodaana kutusayda hadalkaas inuu baadil yahay istiwaaha in laysweydiiyo o shay la yaqaan weyu imaam maali alistiwaa macluum wey shay la yaqaan in laisweydiiyaa say baadil ku noqon karta iyo xaaraan ah, iyo bidco ilaa wuxuuba yidhi alistiwaau macluum waa ah, midda ugu horayda tan labaadna wuxuu daba dhigay waliimaanu bihi waajib inaad rumaydo istiwaahna waa waajib shay waajib kugu ah haddaadan culummada weydiin saad ku rumayne ila shayga waajibku waa waa inaad barato kadib caqiiday karta so uma jeedin tan saddexaad ninku xuu weydiiye ilaa ninku wuxuu weydiiyey wey waxa uu inkira imaam maalik kayfa istawa uu weydiiye ma dhihin istiwaha ii sheeg ee wuxuu kayfa istawa tan afraad qur-aankaaba alla leey weydiiye qur-aankaaba dhahaabe eh. uma istawaa cala alcarsh alraxmaanu fas'al bihi khabiiran waa maxay uma stawaa cala alcarsh allah carshiguu ka sara maray arraxmaanu waxa carshiga ka sara maray waa allaha raxmaanka fas'al weydii bihi ey canhu raxmaanka xaggiisa khabiiran yukhbiruka can sifaatihi waxaad weydiidaa khabiir mid ku ah oo sifaadiisa kaaga warrama allahna weydii waxay tahay lama yaqaan lama weydiiyo sow la ma leh tan shanaad nabigaa weydiiyey ayna allah allah halkuu jiraa marka waa dalaal in la yidhaha istiwaha waa mutashaabih waa dalaal istiwaha mutashaabih qofku inuu yidhaahdo lama weydiiyo waa dalaal lama fasiro waa dalaal salafkaa fasiri jiray macnihiisay wada sharixi jireen bukhaariguu ku yaallaa ibnu jariirkuu ku yaallaa kutubta salafka kitaab aan laga helayn ma jiro istawihio la fasira sowma jeedid ayu kitaab caqiida oo ku yaalla sowma jeedid laakiin waa maxay dalaalku waa kayfka waa kayfka kayfka weye wa fiihi waxaa ku sugnaa bacda jawaabihi imaam maalik jawaabkiisii ka gadaal jawaabkii almashhuuri la caanbixiyey adunuka waxaan kuu malaynaa saaxiba bidcatin wa amara bihi wa amara waa amray bihi ay biikhraajihi in la bixiyo fa ukhrija waana la bixiyey amaru ku bixiyey ha layga bixiyo xalqada ha layga saaro waana la bixiyey wa amara wuu amray bihi ay biikhraajihi in la bixiyo fa ukhrija waana la bixiyey oo waa laga saaray marka waa laga cayri jiray fadhiyaalka wa akhbaaru salafi selafka wararkooda mutakaahiratun waa mid ku fara badan fi nasrati cararidda min almubtadicati mubtadicada laga cararo wa akhbaaru salafi salafka wararkooda mutakaahiratun waa mid ku badan fi nafrati cararidda min almubtadicati dadka oo bidcoolayaalka laga cararo in dadka bidcoolayaalka laga cararo laga fogaado meelaha ay joogaan oo dhan laga fogaado kutubta salafka iyo caqiidada salafku markay ka hadlayaan aad ayay ugu fara badan tahay aad ayay ugu fara badan tahay waana inta badan kutubtii salafka inta badan ee caqiidada weliba ka hadasha kama marna sida badan kutubta caqiidada ka hadasho salafka inta badan masaladaas kama marna inay sheegaan wa akhbaaru salafi mutakahiratun fi nufrati meeshaas nafraad uu ku qoraayo waxaan rajaynaa nufra wey sawaab ah, nuuntoo la godo nufra ah, nufra a rabaa idin qorantaha saasaa saxa fi nufrati wey min almubtadicati in laga cararo iyo wahajrin in laga haajiro maxaa looga haajirayaa xadaran liajli اlxadar digtoonaansho min sharin laga digtoon yahay oo kow hajriga waxaan idhi waa labo hajri oo wiqyaa'i ah oo qofku diintiisa iyo naftiisa uu iskaga ilaalinayo inuu inxiraafo iyo mid tacsiiri ah oo ayaga lagu tacsiirayo midka wiqaa'igaa ah oo qofku inuu naftiisa iyo diintiisa ka ilaashado ah weligiis waa taaganya qof mubtadica marna aamin ha ka noqon hana isku dhiibin qalbigaaga iyo dhegahagana hau dhiibin laakiin midka oo tacsiiriga ah oo lagu ciqaabayo taas maslaxada iyo mafaasida u khuduuca waana soo wada sheekaana matniga noogu keenaya insha allah marka labadaasa in culammadu u qaybiyaan labadaa halkaan kugu ishaaray wuxuu ku yidhi xadaran min sharin horta koow waa digtooni laga digtoon yahay qofku ka cabsanayo waxa weeye fidnadooda iyo shartooda shartu waa bidcadooda min sharin tan labaadna wa taxjiiman hor istaagid lintishaari bidacihim bidcooyinkoodu inay faafaana la hor istaaga waa in la hor istaago oo hakad la geliyo waa in la hakiyo bidcadooda inay faafiyaan iyo wa kasran jebin linufuusihim nafyaalkooda la jebiyo iyo wa kasran jebin linufuusihim nafafyaalkooda la jebiyo marka waxa weya la yidhaha yaan la dhegaysan ha laga cararo waxa weeyaan lagama qaadan karo cilmi waxay noqodaa muraalka baaba'aya muraalka dhimanaya ilaa uu marka dambe ku dhiiro waayo xataa bidcadiisa inuu sheego ah, laakiin dii laydhaha shiiqa caalim weeye fanigaasu aad ugu sii fiican yahay waxa weeyaan ha laga qaato dhib male xoogaa masale uu ku lita waaba jirtaa laakiin xoogaa taasa laga indhallaabo dhaabka baabka kalu aad ugu fiican yahay muashiiqa weyn khalaas waa isla weynaana huruura ku dhacaa markaasuu isleeyahay mufti aqalaynaad tahay markaasuu ku dhiiranaa inuu bidcadiisa faafiyo gado dadkuna waa ku kadsoomayaan oo waxay leein waa kaasaa cilmiga laga qaadayo lacag fadhiyo laakiin marka dadka looga digo salaanta aan laga qaadin la go'doomiyo muraalka baabba'a markaasuu isgaabina marka waana faa'iido weyn wey cudurkii faafay waa la hakiyey cudurka asaga dhan in la cirib gooyo iyo in la hakiyo labadaba waa maslaxo waana midda nabiga loo soo diray sal allahu calay wasalam sharta in la cirib gooyo la suuliyo ama la yareeyo nabigaba intaasa loo soo diraba in masaalixda la siyaadiyo ama intii jirtayna la ilaaliyo shartana waa in la cirib gooyo ama la yareeyo hadba midii la awoodo labadaas mid marka koow horta bidcada faafayda inay hakad gasho oo la joojiyo waa maslaxo weyn in asaga sida loo tacsiirayo marka dambe uu ka baxana waa ciribgoynti labada faa'iida marka in labadaba la gaara laysku dayaa haddaan la wada gaari karinna waa in intishaarka la joojiya tanaa sii khatarsane marka wataxjiiman hor istaagid liintishaari bidacihim bidcooyinkooda faafideeda la hor istaago iyo wa kasran jebin linufuusi nafyaalkooda la jebiyo xataa tadcufa kay tadcufa si ay nafafyaalku uga daciifto can nashri lbidaci bidcooyinka la faafintooda waa muraaljabaya marka la go'doomiyo wlianna mideeda kale walianna fii mucaasharati sunniyi sunniga la noolaashadiisa lilmubtadici uu la noolaado taskiyatana ku sugan lahu mubtadicay taskiya ugu sugan tahay lada lmubtadi'i qofka bilowga agtiisa iyo walcaamiyi qofka caamiga haddii qofkii sunniga ahaa mubtadica la saaxiibo iskala socdo darsiga ka dhegaysto qofka caamiga iyo qofka bilowga waxay leeyihiin waa caalim weyn waa qofan bala qabin waa kuwaas culammada ahlu la socotaba waa ku kadsoomayaan marka waxay u tahay taskiya iyadoo la taskiyeyay ka dhiganta dad la adoo taskiyeeyoo yidhi waa caalim diinkaa laga qaatay ka dhiganta hadaad la socoto salaamaydo la socoto darsigiisa dhegaysaydo marka khalaas waa taskiyo adoo taskiyeeyey marka diinka duuntiisaaad ka qayb qaadato wuxuu yidhi shiiqu walcaamiyu caamiga mushtaqun waxaa laga soo qaatay min alcama indhala'aanta fa huwa caamigu biyadi man qof gacantiisu ku sugan yahay yaquudu hogaaminaya haaliban sida badan sida badan marka qofka hogaaminayo gacanta iskaga jira haddaad marka adiga oo uu qof sunniya kuu yiqiin oo uu wax kugu dayanayay uu ku arko adoo mubtadicadii ag fadhiya khalaas adaa u taskiyeeyey marka abaqoodu ku dhacaya meeshaas uu yidhi walcaamiyu mushtaqun min alcama ishtiqaaq iska macnawiya inuu yahay mooye midkii luqawiga aha maaha sababtoo ah sawaabku wuxuu yahay waalcaamiyu mansuubun ilى اcaamati aladiina hum khilaafu اkhaaصati sidaas weeye waa mansuub waxay leedahay wاlcaamiyu mansuub ilى اcaamati caamo a loo nisbeeyey aladiina hum khilaafu اlkhaaصati ee ka soo hor jeeda khaasada dadka waxaa loo qaybiya caama iyo khaasa caama waa dadweynaha waa dadweynaha khaasana waa culumada waa culummada marka mansuub ilى اcaamة اladiina hm khilaafu اkhaaصة marka min acumuumana laga keenay min acama lagama keenin umuum iyo humuula laga keena umuum iyo shumuul a laga keena ah, marka halkay markaa jahligu uga jira cumuumka ee wuxuu uga jira dadweynaha haddii la yidhahdo caama iyo khaasa la kala qaado culummadii laga saaray dadweynuhu cilmi uma badno ah, dadweynuhu jahliay u badan yihin boqolkii mir xataa culma lagama helo dadka mog boqolkii mir haddii laga helo dadka dhan waa wada hagaagi lahayn bal kunkii mid lagama heli karo dadka kunkii mid culmaa lagama helo dadka haddii kunkii qofba culmo laga heli lahaa dadku waa wada islaaxi laha culummadu marka waa dad aad u yar soo ma jeedin waa dad aad u yar macnaha waaqicaan annagu ku noolnaan ka hadlay soo ma jeedin marka sideed weligeedna culummo iyo marka la idhaha caamo waxaa waxaa fara badnaa caamada caamadaa badneed de anagu xaalkeenu iska badaa aalka iska khatara weeye laakiin weligeed culummo iyo caamo caama badneed caama badneed marka sidaasa jahliga waa ku badan yahay caamada waa ku badan yahay wanaraa waan aragnaa hu yidhi shiiku fii kutubi اlmusطalax kutubta musطalax اlxadiidka wa aadaabi اalab kutubta aadaabu dalabka wa axkaami اljarxi waاtacdiid kutubta ka hadasha axkaamta jarxiga iyo cadaaladku xugminta waxaan ku arkaynaa alahbaara ahbaaraan ku arkaynaa alahbaara wanaraa fii kutubi musalax wa aadaabi alaq wa axkaami aljarxi watacdiil waxaan ku arkaynaa alahbaara ahbaaraan ku arkaynaa fii haadaa arrinkan ka hadlayda ah, mafcuulkii naraada wey waxaan ku arkaynaa akhbaar oo arrintan ka hadlayda oo ah albidac inaan wax laga qaadan oo laga fogaado akhbaar badan oo ka hadlayda aan kutubtaas ku arkaynaa wey hmm, kutubtaas aan ku arkaynaa fayaa ayuha daalib ardagaano kun waa inaad an noqotaa salafiyan qof salafiya waa inaad noqotaa salafina horaan usoo sharaxnay oo darsi dhamaan aad ugu dheeraannay marka maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa kun calaa dariiqati saxaabati wataabiciin loolama jeedo koox urur ah oo salafiyiin la yidhaha ka mid noqo loolama jeedo kooxdaas ayaga laftikooda waa la lehy salafiyiin noqda ma tidin salafi noqo macnaheedu wuxuu yahay dariiqii saxaabada taabiciyiinta atbaacu taabiciin raac wey laakiin urur gaar ah oo dhisan oo nidaam gaara leh oo madax gaara leh oo waxa weeyaan istilaax gaara leh oo sidaas koox ku ah oo salafiyiin la yidhaah kuwaas ma lagula jeedo lagugu yeeri maaye kuwaas iyo adiga dhammaan waxa laydinku yeera inaad salafiyiin noqotaan salafiyiin kuwaas maaha salafinimadu waa inaad raacdo dariiqadii salafka slkana waxaa ugu horeya waa saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin quruunu mufadala saddexdii qarni oo qayr ka badneed oo nabigu u markhaati kacay saddexaas dariiqooda ku dhac wey fayaa ayuha aalibu ardagaanow ku noqo salafiyan qof salafkii loo nisbeeyey noqo salafigaasoo calaljaadati wadada dhexbartankeeda ku sugan jidka dhexbartankiisa jidka xaqa siraadka mustaqiimka waa inaad dhexda uga suganta waa wasadu dariiq waxda ka digtoonow almubtadicata mubtadicada ka digtoonow an yaftinuuka an an yaftinuuka inay ku fidneeyaan ka digtoonow fa inahum mubtadicadu yuwadifuuna waxay shaqo uga dhigayaan yuwadifuuna waxay uga shaqaysiinayaan liliqtinaasi ugaarashada waalmukhaatalati gabraarsiga subulan wadooyin ayay shaqo uga dhigayaan wadooyinkaasoo yaftaciluuna ay ku samaynayaan tacdiidahaa wadooyinkaas la falidooda bilkalaami hadal hadal almacsuuli oo malab la mariyey wa huwa malabkooduna casalun waa malab maqluubun gadaal loo gadiyey fa innahu mubtadicada yuwadifuuna waxay shaqaalaysiinayaan oo ay shaqo uga dhigayaan liliqtinaasi ugaarsi waxa weya qofka ugaar markuu raadsanayo xayawaankaas duurjoogta xalaasha soo qabtsan soo maahan mubtadicadaana waxay rabaan waaxid sunniya inay tartiib u soo qabtaan ah, oo ay bidcadooda ku soo daraan waa ugaarsanayaan marka ah, xalaqaadkay joogayaan masaajiday fadhiyaan waxa weeyaan hoosay meeshaas midba maray qabanayaan laabkay la gelayaan meeshaasi ay ku fidmaynayaan ah, soo ma jeedin marka mid mid fidnoobayaan aan maalin dhexe aan weydiiyey marxaa miyaho bal waran adiga fidnoobay musiibada kugu dhacday saa lagu helani waxaad ii sheegtaan idhi wixii ahlu kuu sheegeen hal mas'alo oo qaldan ma ku aragta oo hadda markaad fidnowday qoladan ku fidnayda ma ku tusin markaas yidhi maya hal masale ima tusin oo aan ku qancay oo yidhaahdeen masaladan ahlu sidan ka qabaan waa qaldantoo sidii saxdeed waa garta hay ku tuseen niyo wax ii shideen video ii shideen aad ii kacshay oo dareenkayga bedelayo markaasaan u bogeyn ayagii dhammaa hadda intaas intaas duruusi waa intaasaaaa ah, haddaadan marka hal masalo oo diinkii lagu sheegay la waayo aldan diin saxaad haysatay marka sax iyo qaladaana jira sooma markaanaad marka lunsanta soma alle markaan lunsanayo marka waa lays ugaarsaa midba maraa lala baxaa soo ma jeedid liliqtinaasi ugaarsi iyo walmukhaatalati gabraarsi mukhaataladu waa maxay qofka ugaarta ugaarta markuu dilana ugaarku kuu istaagima hadaad soo aaddo waa kaa carara ugaar marka la rabo in la qabto qofku waa isgaabinaa tartiibna waa u socona qajafta xataa shanqar yar oodan adigu dareemin ugaarku maqla markaasuu carara marka ugaarka marka loo dhuumanayaa laydha mukhaatalada waa gabraarsi socodka tartiib ah xataa qaarka aad ugu taqusay qaarka ugaarta loo qabto waxay samaynayaan geedu isku xira asaga dhan geedo qoyan uunta soo jaro uu dhammaan korkiisa ku xiraa marka geeduu mooda qofku marka ugaarkuu fiirina ugaarku markuu daaq maago uu geed cunaa waa uu socaa markuu madaxa kor u qaadana waa istaaga marka ugaarku ka carari maxuu leeyahay waa geed wax meesha ka muuqda ah, tartiibtaas u soconaa waa dhuumanaa waa foorarsanaa marka uu meel uu wax uga dhufa kala tago uu marka wixii uu ku dhufa rabay ku dhufana hadduu xabad aheed hadday fallaar aheed hadduu wixii uu wax ku dhufa rabay ugaarkaas la iska qaba maahane marka socodkaas oo tartiibta uu u soconayo oo dhuumashada oo uu ugu dhowaanayo ugaarka socodkaasaa la laydha mukhaatalada marka gabraarsi wey fainahum mubtadicadu yuwadifuuna waxay ku shaqaalaysiinayaan liliqtinaasi ugaarsi iyo walmukhaatalati gabraarsi subulan wadooyin wadooyinay shaqo uga dhigayaan wadooyinkaasoo yaftaciluuna ay ku samaynayaan tacdiida wadada la falideeda waxaa la dhahdaa dariiqu mucabadun ay mudallalun waddada marka ad loo falo oo macnaha cagtu ku badato oo waddo oo toosay oo baxday ay noqoto waxaa la dhahdaa ariiq mucabad ah waa mudallal waa waddo la falay marka tacdiidka waa waddada la jilcinayo la marayo la bixinayo yaftaciluuna waxay ku samaynayaan tacdiidda waddada la falideeda bilkalaami hadal hadal almacsuuli oo la malabeeyey marka bidcada qofka ay rabaan inay ku qanciyaan maahan inay leeyihiin nabi ma roona lamana raaco dariiq saxaabana waa kaaga yeeraynaa annagu mubtadicadii aan hadhihi maayaan saas day yidhahdaan dadba ma arkeen mogta waxa weeyaan waxaa la leeyahay anwaara la rabaa qalbigu nuuraa la rabaa waxa weeyaan marka meeshaan anwaaraa taalla khayraa yaalla waxaa layskaga dhiga marka wax oo wanaagsan meesha khayr badanaa yaalla waxaa taalla waxa weyaan quluub noolaatay waxaa la rabaa qalbigaa hadda waa qalabaa qalbiga in la qooyo waxa weeyaan waa sidaa wax loogu sheegaa marka wixii waa loo qurxina warkiyaa la qurxina zukhraf alqowl wey markaasuu shiikh wuxuu ku yidhi wahuwa malabkoodu casalun maqluubun malab la dabagedi wey gadaal u akri casal maxay noqone lasac soo noqon me lasac macneed waa maxay waa qaniiyu haa aniyo wey abeesaa ku cunayda warna mahaydo adna waxaad moodaa malab inaad dhuuqaydo waa laci casal marka gadaal u akri laci soomaa lasaca lasaca waa qaniine wey bahala qaniinay wey qofkii marka wuxuu ku le war waa malab dabagedisan wuxuu adiga waxaad moodaydaa wax macaan hadalka quruxda badan iyo booyinta iyo waxa weeyaan madaxa la ruxaaya iyo waxa weyaan ah, xamaasadaasaad waxaad moodaydaa in meesha nuur yaallo laakiin marka dambe suna kugu maan baala ku abeesaa ku untay maray kusoo ridato waa kusoo ridan suntii baalka waa kugu maanta waa ku jirtaa aduna waxaad moodaa malab meesha in lagu cunaayo wa huwa casalun maqluub wey iyo wa huquuli damci ilinta daadashadeeda madaxa la ruuxaa ilinaa la daadinaa laguma yaqaano xaqa ilintaadat xaqa waxaa lagu yaqaanaa daliil markii daliilkii ay waafaqdo haddaad ilimayday kadib waa fiicanta laakiin masaladan waa xaq iyo waa baail qofkaana booyay laguma garto qofkood waxaa dhacda asagoo xaq ku suganna waa booyi karaa asagoo baail ku suganna waa booyi karaa marka booyinta adigu daliil ha ka dhigin ah, qofkii ahlu xaqa waa booyi kara oo salafka waa booyi jireen qaar badan qofkii ahlu baatilna waa booyi kara khawaarijta wax la booyin e aragba soo maa ah, marka booyinta qaar badanna booyinta waa beenbeen qaarna waa ka daacad ah, khawaarijta weliba daacaday ka ehed ma ahayn kuwa hadda joogo kaleeto maaragtay oo quburiyiinta oo qaarkood been ah wax booyina lama arka dadaa la dagi raba hmm. oo waxaaba dhacda hadda ka hor xadro inta habeen isku dhacday ad iskugu dhacday nin soo dhacay xadradu bahashu markay baxdo waxa weyan qofku waa jidboona ama waa burura saad u taqaano markaasu dhulka isla dhacay isla dhacay marka laba meeshaan taagn maryaa reer hebel hadhowga awliyana laleeyahy qofkaa jidbooda reermel waa ujeedaa hebelaa yaalle ama dha ama anugu aan dhaco ku yii laa ilaaha ila اlla marka fiir middaan ayu tashaayan waa been sooma jeedin kaas waxaa dhacda inuu bururay daacad ka tah ha waryaa reer hebel ha hebelaa yaalle sooma jeeda ha waryaa ama dhac ama aan dhaco uu leeyahy laa ilaaha ila اllah ha markaasuu dhulka isku dhufaa hadha waryaa hebel waa awliyo welilaah alilah marka been been waaas marka waxaasoo kaleeto in lagugu dago sax maaha subxaan allah subxaan allah midkaan dhacayna waa iska bururay miskiinka waa iska bururay adigana taada waaba ka lidata waaba beenba ah, waa iska been marka waxaas in lagugu dago maaha xaqa daliila lagu yaqaan iyo wa huquuli damcati ilinta daadashadeeda iyo wa xusni lbizati bada waa hoos dhigantah waa hay-a wa xusni lbizati hay-ada quruxdeeda Ah, qofka waxa weya intood cad laysku qurxiyo quruxdana waa la ogolyahay waa soo marnay laakiin quruxdu daliil maaha qofkiioo kaldan waa isqurxi kara soo maha in qofka culummada isqurxiyo oo labis fiican qaato waa soo marnay masalada cumar ibnu khadaab hadalkiis waa soo qaadan laakiin quruxda qofka keligeed ma waxay tusa inuu toosan yahay ma tusaydo intaas w lagaga diga qofka inta waa weyn dhar waaweyn soo qaato waxa weyaan cimaamad weyn madax ku xirto mid kale garabka saaro isaga dhab cajaa'ib waxaa leedahay maasha waa mid weyno caalim weyn intaas xaq laguma garto qofku waxa weyn isagoo ahlu xaqana labis fiican waa qaadan kara isagoo ahlu baatilana waxa weyn waa qaadan kara soo maaha marka intaas daliil aduu ha ka dhigan daliil ha ka dhigan xaqa daliila lagu gartaa iyo wa xusni lbisati hay-ada quruxdeeda iyo waliqraa'i boorin dadka lagu booriyo bilkhayaalaati wax aan waxba ka jirin ismoodsiis ah iyo wlidhaashi maan wareerin bilkaraamaati karaamaat lagu maan wareeri dadka shiikha saasuu yeelay hadda kahor saasuu yidhi hadda waxa weyn kahor meeshaas ardaygiisoo jooga ayaa shiikha khilaafay markaasuu isla markii wuxuu maqlay wariyaa joog waa laguu jeedaahe maanta or waxaa la akhrina karaamadaasa lagu arkay hadda kahor hadda kahor saasaa lagu arkay hadda kahor saasaa la yidhi hadda ka hor cadow waa soo duulay markaasaa shiikhuu yidhi ha cararinina anaa ku aadee geedihiiya farda iyo wada qori noqday markaasa cadowgii carareen marka waxaasaa la akrina maanta waaas marka waaas xaq laguma garto daliil laguma garto waxaas ah. ayadoo la oomiyey halkaas la maraayo biyaha soo daacay marka waaas waxaas daliil maaha daliil maaha waxaas soo ma jeedi daliil maaha waaas iyo walidhaashi maan wareerin bilkaraamaati karaamaad laysku maan wareeriyo iyo walaxsi aydii gacma leefleefid waxaw safa loogu jira gacantiisa la leefaya wa taqbiil ilaktaaf iyo garbadhunkoosho garbadhunkooshada marka iyada waa soo marnay sheekh maxamed saali cuthamiin oo leh haddii qofku maruu safar ka yimid iyo saas oo kale ay tahay dhib uma arko wuxuu ku yidhi wamaa waraa'a daalika intaasoo dhan gadaalkeeda maahan waxaan aad u jeedo ilinta la daadinayo khayaalaadka karaamaadka laga sheekayna gacmo leefleefidda waxa ka dambeeya wax kale maahan ilaa waxamulbidcati bidcada jankeedii maahane waa jankii bidcada jan ma taqaano gabadhii uurka leheedaa jamatay wax ma maqashay waxamatilxublaa adacaama kadaa gabadhii uurka leheed waxaasay jeclaatay gabadha uurkale markay shay jeclaato aa la ydhaha waxamatilxubla waa marka waa gabar uurle waxa ay jeclaato waa jacayl nuuc gaara ah marka waa jacayl waamku laakiin waa jacayloo dhan maaha ah, gabar uur laha waa lel ama daabay jeclaatay ama waxay jeclaatay wax cuntaahoo sidaasa marka taasa waxaa la yidhahdaa waxam marka waa jamataydhe wamaa waraaa daalika intaasoo dhan waxa ka dambeeya maahan ilaa waxamulbidcati bidcada jankeedii maahane iyo warahaju fitnada boorkeedii rahajuna waa ubeerka wa Ah, fitnada boorkeeda waa boor isku qarin waaan boor isku qarin wey ah, boor isku qarin wey fitnadaasoo yaqriswa uu ku tallaalayo ku beerayo fii fu'aadika qalbigaaga fitnadaasoo yaqriswa uu ku beerayo ku tallaalayo fii fu'aadika qalbigaaga oo wayactamiluka uu kaaga shaqaynayo fii shiraakihi shamaagtiisa ama shabaqiisa shiraaga waxa wey shamaagta lagu ugaarhsado shabaqa lagu ugaarhsado waa la yidhaahdaa kabta suunkeedana waa la yidhahda kabta suumkeedana waa leedahay wahuwa yactamiluka uu kugu shaqaynayo fii shiraaki shanaagtiisa fawallaah ilaahay baan ku dhaartay uu yidhi shiiku laa yasluxu uma suubado alacmaa qof indhoole ah oo indhala uma suubado liqiyaadati alcumyaani indhoolayaal inuu hogaamiyo qof asagu caami a fiiri weli soo daahira wey isagoo kale lama arag saasuu ahaa jiray waxa weeyaan shiiqiisii markii uu ardaga u ahaa farduhu u ilaali jiray isag waxba ma akrisa jirin ardadu darsiga ugu eli hadda maa ku soo celiy haddeer xaraf ma yaqaano haddeeraba looginusa xaraf oqon inkooda xabad qofaan oqoon maxaa luu lehay adigana marka fardaha ilaali ama beerta fal dersiga dhegaysan marka dam ada ardada ka cilmi badanaye weligeed lama arg waa been haddeertaan kaalay farda ilaaliya cilmi yeesha macnaha fardaha haddaad ilaalaydo in cilmi barata laakiin fardaha kaliyahan shiika u ilaalina saasaan cilmiga ku xambaara weligeed lama arg nebi maxamed sal lahu ala sl labaatan iyo saddex sano ma la bari lahaa haddii farda ilaalin lagu helayo haddii qof qalbiga habeen madow looga shuba nabiga lagu shubi laha sal lahu ala slm saddex iyo labaatan sana macalin baray oo malku jibriil ah soo ma jeed malku jibriil a ah baray ah, saas daraaddeed nabigu inama alcilmu bitacalumi cilmi dariiqa lagu gaaraa dariiq kale maaha waa in la barto saasuu le nabigu sal lahu ala slm adna waxay leedaha beerta sheekha loo fali jiraa lagu bartay been badan hmm. marka waa been beerta ufasata cashar dhegaysatay waa gooni mogta kama hadlayno laakiin casharka marka la akhraa beerta aad hadhow ardada adaa ugu soo celi doono darseed ah, kuu dhegaystay adaa ka fiicnaana aduu dhegaysamaysa waa lagugu shubaa waa been waa been waa ilaahay in looga cabso dadka la qiyaanina la rabo laa yaصلxu اأcmى indhoole uma subalo لqiyaadaة اcumyaani indhoolayaal inuu hogaamiyo iyo weyshaati inu hanuuye indhoole inu yihahno keena anaa dariiqaynu tusaaye indhoolayaal kale goda iskula dhacay ka waran indhoole haduu yidhaahdo marka dad indhale aan idin hogaamiyo soo kama sii darno marka qof bidcoolaa isagaa indhoolaa qalbigiiya madoobaaday sunnadii nabigu ka indhala yahay adiga marka ha dhihin dariiqa jannada itus intaas way warka dhan ah, isagaa ka indhala dariiqii jannada ha dhihin marka ah, dhib male xoogaayan ka faa'idaysa xabad ku tarima ama alaakhdu in wax laga qaato can culamaai sunna culammada sunnada in wax laga qaato miya falcaqil casala malabka leef walaa tasal qofnaa weydiin taas waa malab malabdaada haddaa aragta ma la leefi karaa miyaa la yidha ha geed cidlahaad aragtayo malab ka daadanayo ee eh, malab <laughs> lama weydiiy waa la qaataa soo maaha culummada sunnada waa inaad ka qaadataa marka waxa weeye culimmada bidcadaad iska ilaaline qofka kun shiiq xataa waa qofkii labadaa sifole cilmigaaga ka qaado ah, qof ammaano leh oo diintiisa ka run sheegaya oqoonna u leh dariiqii xaqaah markaad aragto ka faa'iidayso ha qofna ha weydiintaas wafaqaka allah ilaahay ha kugu waafa ilaahay ha ku waafajiyo lirushdika adiga lagu hanuunintaada litanhala si aad uga cabto min miiraahi nubuwa nabinimada dhaxalkeeda si aad uga cabto saafiyan xaal uu saafi yahay dhaxalkaasu wailaa haddaan sidaas la yeelayn oo ahlu sunno meelay joogaanba in cilmigii laga qaato waxaa dalaal ah ahlu sunnihii in la kala qoqobo oo shiiq walbaaba koox ardaho yar inta meel ku xaraysto inta kale uga digo oo yidhahda waxaad aniga ahayn waa mubtadico iska ilaale kaas ka carab kaasna ka carab kaas waa kooxaysi iyo urufaysigii shareed wey ah, mubtadaco iyo laga dhigana waa dariiq maxaa sawaabkiiya mubtadic meeshaad ku aragta ka carab ahlu sunnada meeshaad ku aragta malab weeye ka qaado sidaas weeye dariiqa xaqa dadkuna waa saddex qof waxa weye wuxuu rabaa walaha iyo barahuba inuu baaba'o sunnada iyo bidcadana isku mid laga dhigo oo la yidhaahdo aan qof kaleoto wax akhriayo ka akhriso waa dariiq ebir ah eh, waa dalaal qofna muxuu rabaa sunni iyo bidci isku si uga digo asaga un rabitaankiisa qofka waafaqa ahluxaqii qof alla qofkii isaga siduu rabay aan ahayn wuxuu leeya mubtadic way ka carab maftuun waayo ka carab ahludalaal way ka carab ahlushar waayo sunni iyo bidci isku si uga diga bal sheekh maxamed saalix uthaymiin mar horena waa baraarujin wuxuu sheegay markay sidaasoo kale u fidloobo qofku xataa mubtadicada ka hadli maa ahlu sunnaha bisuu kaado ah, isla halkan sharxaan ku soo mar ah, ina daalaatayn kale maaqa ahlubidci ka hadlidiisao dhan baa iska dayna ah, wuxuu seefta u ahlu sunnaha soo ma jeedin kaasuna waa mid shareed ma garat waa mid shareed cadow wax ka qaban maa laakiin sunnadu seef ku yah wuxuu seefta u sitaa waa xaq maxay tahay xaqii ahlulbidac ka fogow ahlu sunnaha waa malab da'ayayay ku dhaafi meeshaad ku aragto qof kastoo sunniyaho caalim aho cilmina leh sunnana leh meeshaad ku aragto walaasho soo dhowayso jeclow garab istaag ka qaado u faa'iidee sidaasaa sawaabkiiya in lam yufcal daalika haddaan saas la samaynayn falyabki ha u booyo calaa diini diinka man qofkii kaana ahaadee baakeen mid diinka u booyi lahaa diintoo musiiba ku dhacday qofkii ilinu ka keeni laheed mar haddaan dariiqaas la marayn waa inuu booya diintii musiiba dadkii ku dhacday muslimiintayda diinkiiyo fidnadu ka gasha haddii ahlubidac iyo ahlusunna isku mid noqdeen oo laga wada qaadanayo amase ahlubidac iyo ahlusunna isku mid noqdeen oo laga wada digaayo waa musiibo marka haddaan sidaas arinta loo kala saarayn diinkii musiibaa timid dadkaasna diintooda musiibadu ku dhacday diinka xaggooda fidnadu uga dhacday dadka noocaas marka qofkii diinka murgilaha ka murgowe wadaakii dakartuhu laka aan kuu soo sheegay shiiku yidhi huwa arinkaasu fii xaali sacati waa xaaladda waasixaanshada iyo walikhtiyaari doorashada arrintaanaan kuu soo sheegay oo dadka saas la kala shaandhayna waa markaad heli karto diintaada xalaqaad aad ka barato caalim sunniyahood heli karto oo diinta aad ka qaadato oo saas loo kala duwe karo taas waa markaas markaan ku leeyahay amaa in kunta haddaad ku sugan tahay fii diraasati nidaamiyatin diraasa oo nadaamiya jaamacadihii macaahiddii haddaad ku sugan tahay laa khiyaara wax khiyaarana laka kuma sugnaan jaamacaddan macadkan ayagaa asaatidadooda doorta mid walba shahaadadiisay ku qiimeeyaan mid walbaa maadu ugu qoran yahay adiga khiyaar ma lihid waxaana jira wadamo badan oo muslimiinta ka mid ah oo meel diin laga bartaaba aysan jirin ilaa macaahidda jaamacada maane oo bataatanba aan xalaqaad lagaba oqoonba qofkii yidhahdaa qof waddankaasoo kale jaamacad dhigan maa macnaheedu waxa weya wax diina bara maho la noqona hadduu qofku yidhah waana agsarka maanta wadamada muslimiinta inta ugu badanba waa xalaqaad lagama helo sida badan soo uma jeedin khiyaar ma lihid marka waa ku qasbantahay soo maaha ama waxaa dhacda xalaqaadkii waa la heli karaa laakiin warqadaa wax lagu shardina waxaa dhacda diinkaaga inaad akrido laguma ogolo ood ummadii anfacdo oo ummadii wax tarto oo shahaadaaddan haysan shahada inaad haysataa ka fadhiisa ummadda lagu leeyay marka shahaadadiiyaa wax kaaga xihan yahay waad u baahata soo maaha markaas haddaad tidhaahdo mubtadica jaamacaddan ku jira waa ka cararaa aduguna waxqabadkii o dhan waad ka carare soo maaha markaas waxbaradkii iyo warqadii iyo wixii o dhan waad ka carare mar haddaadan khiyaar lahayn faaxadaar ka digtoonow minhu mubtadica horta oqoonso mubtadica maadada uu kuu leeya inaad taqaan ama caqiida ha ama luqa ha dhigo ustaadkan mubtadica jaamacadda ama macadka wax ka dhiga waa inaad horta oqoonsataa koo laasimay kugu tahay markaad oqoonsato ilaahay horta ka magan gal iska soo aadaynin markaad soo socoto ilaahay bari ilahay shartiisa inuu kaa ilaaliyo ilaahay inuu fidnadiisa kaa ilaaliyo adoo ilaahay baryay soo fadhiiso dhegayso wixii imtixaana lagaa raba wixii imtixaan lagaa rabaaho wii haddada dhegaysanay waxaad ku jawaabto male warqabaadna meesha u fadhida wax ka qorqoro wax dhegayso markaa taxriifka aragtana labaad midta inaad leedahay cilmi iyo karti aad ku jawaabto iyo inaad tahay qof iska daalib bilow ah cilmi haddaad leedahay barta fasalka wixiisa waa uga jawaabtaa sharaxu idin kugu sheega cuthaymiin halka waa uga jawaabtaa oo tidhahda ha fidnayn ummadda ardadana ha fidnayn ustaad maahan sidaas arintu sidaasaysan u ahayn wadaliilu kadaa shubhadiis aad ka jawaabto aad u gargaarto diinka alle waana waajibay kugu tahay man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadi fain lam yastadic fa bilisaani gacanta ma awoodido adigu uma talidi jaamacadda ustaadka miyaad ka ciri kartaa fasalka waa maya laakiin carabkaad awooddaa haddaad awoodona ilahay kugu cafi ma hadaad ka tagto ma awoodid oqoon uma lihid oqoon ma lihid qof iska bila waa tahay haddaad habasho waxaba dhacdaba inuu baadilkiisa inta aad u sii sharxo uu ku qanciyo ardada oo aad noqoto qof baadilkii u gargaaray xaqiina hoojiyey markaas culummada oqoonta uleh baadilkiisa inta soo calaamadee soo qorqoratay ama soo duubtid haddaad awooddo waa inaad keentaa ood culummada u sheegtaa aad isleedahay waa ka jawaabi karna ood tirahdaa ustaadkaas oo jaamacaddaas macallinka ka ah ayaa dersigan dhigay waana kan isagoo duuban khalaas marka cid ehlu aha markaas ka jawaabto marka saasaa loo kala qaada saasuu u sheegaya sharax daad marka shartiisana ilaahay ka maanga faaxdan ka digtoonow minhu mubtadican maca alisticaadati adoo ka magangelaya min shari shartiisa halkaas nusqooyinka gobol waxaa ku qoran adoo ka magangelaya shartiisa hmm. lafdi dheeraadaa ku jiraahay bilyaqdati baraarugsanaan waa inaad qof baraarugsantaha halkaas waxbaa ka maqan nusqooyinka gobol maca listicaadati adigoo ka magangelaya min shari shartiisa bilyaqdati baraarugsanaan min dasaa'isihi waxyaalaha uu kuu qarinayo oo bidcooyinka aad ku baraarugsan tahay calaa xaddi qowlihim hadalkii ay yidhaahdeen carabtu ijni himaara midhaha guro wa alqi lkhashabata fi naari qorigana dabka iskaga tuur ah, haddii aad aragto laan timir ay ka laalaado qorigaa ku jira waa ka tegaa sax maan mogta midhahaad ka guranee qorigana dabka iskaga shide mubtadica markaa wixii faa'iido leheed waa ka qaadane bidcadiisa iyo dasaa'ista uu kuu dhexgelinayana waa iskaga tuure qashinka marka sidaas yeel markaas marka intaasaa ka maqan nusqooyinka gabal bilyaqdati min dasaa'isi calaa xaddi qowlihim ijni himaara wa alqi lkhashabata fi nnaar walaa tataqaadal ha ka hooginoo ha ka qadin can idalabi waxbarashada marka oo haddiiba maalan waxbarasho kaleba wadanka ma jirto waa macaahid iyo jaamacado daadan baran aqoontii o dhan aad ka qade amase warqadiya kaaga xihan oo aadan wax badan aadan diinkaaga iyo dacwadaad u qaban karin daadan helin ha ka cararine iska ilaaliyo shartiisa ka digtoonow wuxuu yidhi shiiku fa akhsha waxaan bakabaqaa an yakuuna inuu noqdo haadaa takaadulkan min atawali cararid yowma zaxfi maalin muslim iyo gaal dagaalamaya cararidii la cararay asabca almuubiqaat todobadii waxalaagi jirtay ka mideed maanta muslim iyo gaaldagaalada in la cararo haddii meeshii aan tacliim kale ka jirin oo tacliimta dhanoo diinta laga bartaa ay tahay macaahidda iyo jaamacadaha ood ka cararto tira mubtadaca weeye waxna ka baranma mid sunnayana ma heli karto ood aaddo amase waxa weeyaan dacwadaadii iyo tacliimtii aad bixi laheed warqadaad ku xidhan warqadiina meel kale kameeleydo macad sunniya ma jiro hadduu macad sunniya jiro mid mubtadacan wax ka qaadaa ma bannaano jaamacad ahlu sunnaday jirto jaamacad ahlulbidac ma bannaano xaalad daruuraa laga hadla daruurana waxay timaadaa waa in la waayo dariiq bannaan daruuro sideeda laba shardiyay leedaho waa in la waayo waxaan xaaraamta maahna wax kaloo xalaal ayadoo jaamacad suniya macad suniya jiro ma bannaano ahlulbidc in adag fadhiisato shardiga labaadna waa in lagu gaarayo dantii la rabo labada shardi wey marka haddaysan jirin macad suniya iyo jaamaca suniya meel kaloo diin ka barata aysan jirin ama waa la helaa meel diin laga bartay waxaan la helaynin asbaabta iyo dacwadaada aad hadhow ku gudbi laheedaadan helaynin markaas daad ka cararto yowma zaxfi qof cararay inaad soo gashaanba ka baqaya hoy oo dunuubtii waaweyneed ku dhacay faksha waxaan ka baqaa an yakuuna inuu ka mid noqdo haadaa takhaadulkaas min atawalii carari yowma zaxfi la cararo famaa calayka korkaaga ma ahaanin ilaa an tatabayana inaad caddaysato maahane amrow mubtadica arrinkiisa wa tattaqiyo aad iska ilaalido sharahu shartiisa wa takshifa aad faydo sitrahu asturkiisa bannaanka waa inaad soo dhigto bidcadiisa waxa uu sharxaayo oo tiraado hadalkaas uu sheego bidco usuusha ahlusunnau khilaafsan yahay daliilna sidaasa u ah ardada aad uga digto balaayadiis aad bannaanka soo dhigto saasaa lagaa rabaa wa min almutafi masaa'ilka qariibka waxaa ka mid ah mutaf asalka nadfulibdia laga keena kikisha la rifo saata loo qabto tinta la gooyo tintaas marka waa yartaa kadib waxyaalaha yaryaroo dhanaa la haa nutaf sida almasaa'il allatiifa masaa'ilka oo aad u daqiiqa qarsoonoo kale nutafaa la idhaha haddana mas'ala waxaa loola jeedaa qaliila naadira wa min anutaf masaa'ilka latiifka waxaa ka mid ah adariifati ee la jecel yahay xoogaa xikmadda leh wa min anutafi masaa'ilka latiifa oo qarsoon waxaa ka mida adariifati ah ee la jecel yahay anna abaa cabdiraxmaan almuqri xadaa wuxuu xadiid ka wariyey can muqri'in can murji'in dhe xadaa wuxuu xadiid ka wariyey can murji'in nin murjiah oo mubtadica saasuu u sheegay wuxuu yidhi markuu wax ka wariy yidhi wa kaana murji'an u yidhi murji uu ahaa markaasaa la yidhi oo oh, xaalad wax uga waree hadduuba murji ahaa murji hadduuba ahaa xaalad wax uga waree faqiila lahu waxaa lagu yidhi lima tuxadiu maxaad xadiidka uga warinaya can murji'in faqaala wuxuu idhi abiicukum laxma hilibkaan idinkaga gadaa bilcidaami lafaha hadda fiiri hilib iyo laf ku dhex jirta haddii qofku kuu soo taago maxbuu kaa hadlay lafta waa ujeedaa laqimayd oo iska tuure hilibkaagana waa ka noolaanay soo maa qofkii wax saxa kuu sheegay dhibaatadii ku jirtayna kuu caddeeyey ee dhibaatadana waa iska tuuray ninka ku kadsoomayd xadiikiina waa aaday faaidadiina waa aadane ah, sida hilibkiina la cuna laftana loo tuura marka wuxuu u sheega u leeya wakaana murja wuxuu yidhi inaadaan asaga hadhow akhdaadiisa qaadan hadduu ku yidha shiikaas asaas yii intaasna ku gaabsado hadhow wax walba waa ka qaadan waa le waa shiiqii laga sheegi jiray cilmiga laakiin hadda masaladan faaidadana waa qaada ku dhaafime asagana shartiisa waad iska ilaaline falmuqri uu yidhi shiiku muqri raximah llah waa cabdiraxmaan almuqri xadaa xadiidka waa wariyey bilaa qararin isagoon dadkii kedin walaa jahaalatin jahaala la'aan oo macnaha dadku kama jaahil aha qofka uu wax ka soo haray oo uma qarin dadkii dadkii uma uusan qarin id ciladu waxay tahay bayana waa caddeey faqaala wuxuu yidhi wa kaana murji'an wamaa kii sadartuhu laka aan kuu qoray hunaa halkan huwa min qawaacidi muctaqadika caqiidadaada qawaacidkoodii wey caqiidadii ahlusunna waljamaaca qawaacidkoodii wey wamaa kii sadartu aan kuu qoray laka adiga hunaa halkaan kuugu qoray huwa min qawaacidi muctaqadika caqiidadaadii qawaacidkoodii iyo aasaaskoodii wey caqiidati ahli sunnati waljamaaca ahlusuna waljamaca caqiidadoodii ah wa minhu waxaa ka mid a ah caqiidada ahlisuna waljamaaca maakii fi lcaqiidati salafiya caqiidada salafiga ku sugan ee lishaykh اlislaam u sugnaaday shaykhulislaam abi cuثmaan ismaaciil ibni cabdiraxmaan asaabuuni a'immadii shaaficiyadu ka mid ahaa almutawafaa sanata alhijiriya kun sano ka hor u dhintay ikaas qaala wuxuu ihi shiikaasu maahan ibnu taymiya waa abi cumaan ismaaciil ibn cabdiraxmaan wey asaabuni oo aimada shaaficiyada ka midka aha kitaabka qiimaha badan caqiidatu salaf asxaab alxadiid iska lahaa wey qaala wuxu uhi raximahullah isagoo ahlu sunnaha tilmaamaa wayubqiduuna waa u caroodaan ahlu sunnuhu ahl albidai ahlbidac waa u caroodaan aladiina ahlulbidaca axdauu ku soo daray fi diini diinka maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn way u cahoodaan qof kastoo muslimana waajibay ku tahay inuu u cahoodo oo uu nabcaado waajibay ku tahay walaa yuxibuunahum ma jeclaadaan marka haddii ay tahay bidcadoodu mukafira oo gaalnimo ay gaarayda sida meyd la baryo oo kale iyo waxa lamidkaa iyo saxaabadii aarkoodii waa gaalo in la yidhah sida raafidadoo kale iyo waa in la nabcaado wax jacaylana aan loo hayn laakiin haddaysan bidcadu mukafiro ahayn oysan takfiirin gaarsiisnayn yuwaaluuna wa yucaaduun harxana waynu kuu shegay shee maxamed salix uthaymiin waxa weeyaan waana la jeclaana waa la nimcaana bidcada iyada weligeed waa la nimcaana qofka ku sifaysanna waxaa la nimcaana biqadri bidcatiya la nimcaana laakiin muslimnimo maadaama ay u sugan tahay gaaloo kale maaha nuuc nusraahu leeyihi jacayla oo gaalada uga duwan yahy waa islaamnimada marka yuwaaluuna waa yucaaduuna shekh islam ibn taymiya masaladaas aad u sheega sharxana wayn kugu taalay sheekh maxamed salih uthaymiin marka wayubqaduuna wayubqiduuna wa u caroo jireen ahla albidaaci aladiina kuwaasoo axdauu ku soo daray fi diini diinka maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn walaa yuxibuunahum ma aysan jeclayn walaa yasxabuunahum lama saaxiibi jirin marka haddii aad qofkan is dacwada ugu yeer inaad la socsooto oo u yeerto diinka u caddaydo xaqa u sheegto shubhada ka faydo intaas waa kula socon kartaa intaasuna suxbada la diidaya maaha haddaad ka quusatood aragta inuusan soo wadin waajib wey inaad jarto inaad iska wadata maaha walaa yasxabuunahum lama saaxiibi jirin walaa yasmacuuna kalaamahum hadalkooda ma dhegaysan jirin tana kulli waa wada qaydaya harxa wuxuu ku masaa'ilkan qayday u baahan yihin uaymiin sidoo kaleeto hadalkooda markaan la dhegaysay waa haddaan maslaxa ku jirin hadday maslaa ku jirto waa la dhegaysanaa oo maslaxada ku jirta waa maxay in la ridiyaa la raba maaha in wax laga faa'iidaysana markaad rabto inaad ridido waa inaad kutubtooda akrido waa inaad hadalkooda dhegaysato maxaa yeelay dad culummaha ahlu sunnahu xataa ka hadlay oo yidhi saasay aaminsan yihin saasay aaminsan yihin haddaad hadalkaas kaliya soo qaadato hadhow ku ridido waxaa dhici karta dadka ka hadlay gabalkood inay quluwi ku sameeyeen waana soo marnay shalay ahlu sunna waljamaaca fiihim اlcilmu wاlcadlu wاraxma saddexdaas sifaa lagu yaqaan ahlu suna waljamca cilmi oo masalo walbaa xaqiiqadeeda la dul istaago iyo cadaalad oon dadka lagu xadgudbin iyo naxariis waxaa kugu filna marka koow inaad quluwi la timaado ood ka been sheegto iftiraaguna dariiqa ahlu sunna maa hal kelimad loogama been sheegi karo ahlbidac ma banaana sida dad kale aan looga been sheegi karin hadhow bal waxaa dhici karta inaad u noqoto haziimo inaad sunnadii ku noqoto jabin oo maxaa haziimaa qof sunna difaaca iska dhige albidcigankaad laha tiri waxaasay abaan waxaasna waa abaan waxaasna waa abaan intay soo istaagana yidha ma qabno kutubtaydana kuma taallo mana aaminsanin waa kuwana kaal kutubtaydii ka keen sheekh hebel ayna ka sheeg shekh hebel waa idinka waana muftari beenuu naga sheegay intaasaa kugu filan ka war haziimaad u keentay marka sunnada laakiin markaad kutubtooda akrido oo aad dhegaysato hadalkooda oo tiraa waa kan kitaabkaanu ku qoran yahay hadalkaa waa kan kitaabka maleedin ha waa kitaabkayga waa kan sa ku qoray amase waa tan canjaladan hebel idinkama ya shiiqiina ha waa kan halkaanu ku duub waa warcad wey marka marka qofka culummada oo ka jawaabayo qofka dhegeysta adoo iska caamiya waxba sheegi karin hadaad iska dhegaysato qulubtaadaad fidmaynaya marka marka la dhegaysanaa waa markaan maslaxa ku jirin walaa yujaalisuunahum la fariisa mayaan oo lama fariistaan ahlu sunnuhu walaa yujaadiluhum kalamadoodan fi diiri diinka walaa yunaadiruhum lama munaadaroodan taasna waa markaan maslax iyadoona ku jirin qofka hadday maslaxadu keento waana dhici jirtay salafku iyagoo la munaadarooday mubtadica oo markay arintu keentay baahidu keento waa lala munaadarona laakiin shuruuday leeda waxaa shardi ah qofka ahlu sunnaha matala inuu aqoon rasmi u leeyahy oo xujada oogi karo shubhadana ka jawaabi karo waxaa shardi ah inuu leeyahay dakaa aqoon kastuu leeyahay hadduusan qof dakiya ahayn oo durbaba jawaabta heli kara ma inuu doodo waxaa jira qof aqoon badan laakiin aan durba mar dambuu soo naaxa ah, mar dambe lagugu simi maa soo ma jeedid caqli badan iyo cilmi badan waa inuu leeyahy iyo dakaa badan waxaa kaloo shardi ah meeshu inay ammaanka oo amniga la sugaayuu la fawday karin haddii la fawdaynayo maya haziimo inay sunnada ku noqotaa dhacdo waana dhacdayba gobollada soomaaliya gobol ka mid ah aan nin shiiku iiga sheekeeyey qolooyinka qubuurinta xabaale caabudka qubuuraha caabuda ah waxay yidhahdeen miyaad nala doodi kartaan hadda ah, in sheekh cabdulqaadir la tuugi karo sheekh cali maye la baryi karo annagaa keenayna ways loo yeero karee maka jawaabi kartaa markaasaan idhi haa markaas yidhahd makarofan ma halkaa laga keenayo annagaa keenaynaan idhiyo ahlu sunnaha waa noo berri iyo barqadii yidhahdeen ma wax la qarqariyo yeeli mayna bannaanka isugu kaana keena wuxuu ihi barqadii ummadda inta la cilaanshay ah, meel kasta ummadda iskaga timi banaan markii laisku yimid makaroofanadii aan rakibnay markaas yidhaahye annagaa hormarayna yidhahdeen waana se saxda inay hormaraan sababtoo ah haddaad inta hadasho ay kaa daba maraan waxay shartoodii sheegayaan hadalkuna saasuu kusoo dhammaana shartoodiia dhagaa ku dambayda waxaa rabaa inta la dhegaysto baadilkooda ummadda laga daweeyey oo laga jawaabo annagaa hormarayna saanidhi hormara waa sidii fiicnaadba markaasay wuxuu yidhi wax allo wixii been iyo shar iyo iftiraac ay sheegi karaan ay iska sheegeen meeshaas waxa weeyaan nimankan wahaabiya laydhaa waxay ka soo jeedaan in la maxamed cabdiwahaab maxamed cabdiwahaab habar ayeydiis yahuuday ahayd qaray waxay ku jeexjeexi jirtay meeshaas markaa dadkan annagaa naqaan maxamed cabdiwahaab meeshaasuu naag ku kufsaday ibnu taymi mid laydhahdo asna ibliis ahaayaa culummo u ah saasuuna dhihi jiray waxa weeyaan nabiga kabtayda ka fiican u dhihi jiray wuxuu yidhi say u caytamaayeen u caytamaayeen u caytamaayeen markaas leenna waa qoranaa bal haddee beentaan aad maanta ummadda u caddaydaan oo dhammaatay ay yidhaahdeen waree dadweynow waxaan idiin sheegnay malab ma yihin markaasay yidhahdeen inuu weey waxaad noo sheegtee markaasayna malab sunna laga daba karaa markaasay yidhahdeen waa wax caamadii meesha iska qayliyeeda markaasayna maya sun lagama daba karo markaasay yidhahdeen inu haddee haddaad dhegaysataan waa sun waxaa la rabaa qof kasta waxaa laydinka rabaa caamadiina ka mid ah wahaabi meel taagan inta u dhowaado uf inuu yidhah kana tago meeshana saas loogu kala tago arrintuna waa soo dhammaatay wuu yidhi meesha anagoo taagtaagan aad midu midu reer baadiyainta ku soo ag istaago uu leeyahay uuf kaas iska tega bal ka taliya idinku saasaa lagu kala tegey khalaas marka yaa loo shaqeeyey shirkiga iyo bidcad yaa loo shaqeeyey xaa la qabta meesha waa in ammaan ka jiro oo aan qofna uusan qasi karin oo hadalka markay yidhahdeen aysan dhaqaaqi karin oo cid amniga sugayda ay jirto haddii kaleeto wax aad qabatay lama arko meel oo weligaa cabsida laguma doodo adoon eel u ahayna lama doodo shuruudday ka mid marka munaadarada hadday keento maslaxadu waa la doonaya wajaadilun bilatii hiya axsan udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma wاlmawcidati اlxasana wajaadilun bilatii hiya axsan marka waa lala doodayaa waa shuruuday leed wa yarowna waxay aaminsan yihin sawna aadaanihim dhegahooda inay ka ilaaliyaan can samaaci abaadilihim abaadiishooda maqalkeeda dhegooda inay ka ilaashadaan abaadiishooda inay maqlaan allatii abaadiisha idaa marad markay soo marto bilaadaani dhagaha wa qarad ay ku sugnaato filquluubi qalbiyaalka darad qulubta dhibayda ah, dad badan waxa weyn iyaguyo iska cardaan ay leeyiin maya maya aniga ima baadiya karaan anugu aqaanaahe ima dagi karaan hadhowna saasuu ku tegaya iska daa adige rag waa weyn alla dagay soo ma jeedid bukhaari ruwaaddiisa waxaa ka mid a ah xadiisa buhaari saxiix bukhaariga oo ruwaadda wax ka wariya ka mid ah cimraan ibnu xidaan cimraan ibnu xidaan waa ninma waa imaamu lkhawaarij fii casri imaamkii khawaarijta soo ma jeeda ah, muxuu khaariji ku noqday ninkaas waa ninkii ammaanaya cali bn abi taalib ninkii dilay cabdiraxmaan ibnu muljim ninka ammaanay wey oo yidhi yaa darbata min taqiyin maa araada biha ila liyabluqa min dilcarshi ridwaana ninkii yidhi wey oo ninka cali ibnu abi taalib dilay ammaanaya ninkaas wey ninkaasu nin sunihu ah muxadi ah, ah gabar khawaarijuu guursaday warka joog waa khawaarij soo yidhi waa soo dabaala sunnadan ku soo dabaala war joog iyagaa ku dabaashay khaarijnimadii markaasuu sheekhu lkhawaarij noqday soo ma jeedin abu dar alharawi kaana min a'imati اlmuxadisiin uu ka mid ah muxadi min kibaari اlmuxadisiin uu ka mid ah ruwaadda saxi bukhaari uu ka mid ah ardaygii daaruqudni wey maalin maalmaha ka mid wuxuu yidhi daaruqudni anoo la jooga uu wuxuu ammaanay ninkii la dhihi jiray abubakr albaqilaani imaamu اlashaacira fii casri ahaa imaam ashacira fii zamanihi ah ninkaasu ammaanayu daarqudni markuu ammaanan ka daba dhacayo xoogaa bidcadii shaacirada dalaq tiri maqrib oo dhan ninka ku faafiyey waxa wey abudar alharawi ashaacira maqrib oo dhan isagaa geeyey wadamo dhan uu bidcadi geeyey waa ninka dhamma muxadidka waana saamayntii uu ku saamoobay kaliya ammaantii daarqudni soo ma jeedid uu kadib ninkii ka daba dhaca markaasuu ka qaato xoogaa masaa'il marka ka waran aduu halkaa joogta imaam axmed wuu tiri jiray hebela aaday kama soo noqon hebela aaday kama soo noqon hebela aaday kama soo noqon markaasaa maanta waxa weeyaan qof alkalaamu marka la marayo alkalaamu luqatan kulu maa afaada intaas aan dareemi karin bidcada ku jirta kaliya wuuu ma aniga lama tagi kar aqiide u aqaan miskiin miskiin waa arrin khatar ah subxaan allah marka way dhibaysaa waxay aaminsaneen marka dhegahooda inay ka ilaashadaan bidacdaas wa yarawna waxay aaminsaneen sawna aadaam dhegahooda inay ka ilaashadaan can samaaci abaadiilihim abaadiishooda maqalkeeda allatii abaadiisha idaa marat markay marto bilaadaani dhagaha wa qarad ay ku sugnaato filquluubi qulubta darad dhibayda wajarad u soo jiidayda ilayhaa qulubta min alwasaawisi waswaasiyaal waalkhataraati waxyaalaha qulubta ku dhibca alfaasidati oo faasidka maa shay ay u soo jiidayda jarad ay u jiiday wafiihi xurunkaas oo ahlbidaca in laga fogaado ah anzl اllahu alla wuxuu ku soo dejiyey caزa wajal qowlahu waidaa ra'ayta markaad aragto aladiina dadka yakhuduuna dhex gelayo dabaalana fii aayaatina aayaadkeenna fa acrid canum ka jeeso xataa yakhuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiidi hayrihi hadalkaas oo qur-aanka hayrkiisa ilaa ay dhex galaan marka xukunkan alla aayaddan ku soo dejiyey laba macnay leeda muqadimada oo tafsiirku ku sheegaa shekhulislaam ibnu taymiya muqadimatu tafsiir muqadima fii usuuli tafsiir uu ku sheegaa laba macnay leeda sabab nusuulkaa sidaan ahaa waa macno iyo aayadda macnaheeda xukunkaanu soo gela kaas danbaana hadda loola jeeda aayadda macnaheedu soo gelaya gaalada ilaahay kitaabkiisa ama qur-aanka ku dheeldheeraya ku caycayaara waa xaaraanaha ag fariisanada aayaddu ka ahlulbidacuna waxay taxriifinayaan kalaamka alle iyaguna shirki uu raba inuu u ololeeyo shirkiyu waxa weeyaan uu sharxaa markaasu aayad u soo qaadana soo aayaddiio la taxriifiyey maaha soo aayaddiio lagu cayaaray maaha sead u ag fadhiisaneen saasayna culammada muslimiinta u deliishay jireen waxa weeyaan imaamkii waxa weyaan muxadisiinta caqiidatu ahli sunna kutubta ugu qiimaha badan lahaa wey imaamka ayadan hadda u deliishana abu cumaan ismaaciil ibn cabdiraxmaan asabuni ibnu jariir dabari laftirkiisa suuratu nisaa si aayad u deliishana uu leeyay aayadana sheegad albidcina lala fariisan imaam alqurdubi sidoo kale suuratu lancaam fiiri marka aayadda macnaheedu xukunku soo gelaa weye ee maahan sabnusuul u yahay haddee wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed